بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله ودراسينتي كتاب كاني مئة حديث للحفظ baro boqol xadiid waxaanu soo gaadhnay fadhigii lixiyo tobnaad ama cashirkii lixiyo tobnaad waxaanu ka bilaabi doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala maanta dersigeenna xadiidka lixdan iyo toddobaad xadiidka toddobaatan iyo lixaad xadiidka toddobaatan iyo lixaad toddoba lix can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam aldulmu dulumaatun yowma alqiyaama rawaahu lbukhaari xadiidkan imaam lbukhaari baa soo saaraya radia allahu tacaala canh min xadiidi ibni cumara radia allahu tacaala canh cabdullaahi bin cumar wuxuu leeyahay rasuulkeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam aldulmu dulumaatun yowma alqiyaama cibaad allah wallahi waa xadiid cadiim cajiib ah aldulmu gardarradu waa dulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyaama maalinta qiyaamo dulmigu mugdi buu noqonayaa adigoo indhala oon waxba arkaynin baad maalinta qiyaamo imaanaysaa maxaa yeelay dadkii baad dulmiday dadkii baad cayday dadkii baad af xumaysay dadkii baad gacantaadu gaadhay xoolahoodii baad cuntay dulmi dhulkoodii baad qaadatay ayi dulmi anwaacdiisa oo dhan bulshada iyo bini aadamka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kala dagaalamayaa akhlaaqda xun iyo waxaa isku diraya iyo waxaa lacanadu ay ku imaanaysa ayaa kala fogeynaya saa daraaddeed dulmiga ilaahay baaba naftiisa ka xarimay tabaaraka wa tacaala aldulmu dulumaatun yowma alqiyaama xadiidka waa in laga dhigto xaqiiqatan mar walbaba waa in la xusuustaa war hooyay dulmigu war gardaradu waa mugdiyaal maalinta qiyaamo xadiidka toddobaatan iyo toddobaad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih walmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu rawaahu lbukhaari xadiidka imaamu lbukhaari baa soo saaray min xadiidi ibni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam almuslimu muslim yaa la dhahaa maanta waxaan baranaynaa man huwa almuslim yaa muslim la yidhaahdaa muslim waxaa la yidhaahdaa man qof salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgalaan ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa haada huwa almuslimu alxaq muslimka xaqa ah ee xaqiiqada ah ee islaamnimadiisa iyo muslimnimadiisa ka run sheegayaay waa ka qof walbaba hadda aadu ismiisaan qolka jiifa gal qalin iyo warqad soo qaado hal su-aal isweydii ma tahay muslim dhaba mise ma tihid xadiidka isku miisaan almuslimu waxaa kuu soo baxayaaye islaamnimadaada wax weyn inay ka khaldan yihiin muslimnimadaada inay wax weyn ka khaldan yihiin baa kuu soo bixi doonta waa arki doontaa wuxuu yihi nabi sal ly slam uu leeyahay almuslimu muslimku man weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgalaan oo ay ka badbaadaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa waalmuhaajiru yaa la yidhahdaa waa muhaajir hijradu qofku inuu waddan ka tago waddan gaalo ka tago waddan muslim tagaa hijro la yidhaahdaa meel uu macsi ku sameeyey ka tago meel kale uu ku taacaysanayo uu tagabaa hijro la yidhahdaa hebel waa hijrooday yacni diintiisuu la cararay baa laga wadaa marka yaa la dhihi karaa hebel waa muhaajir yaa la dhihi karaa hebel diintiisuu la cararay waalmuhaajiru man muhaajirka dhabta ahee ajirka hijrada la siinayo waa man weeye hajara ka fogaaday maa naha allaahu canhu wuxuu alla ka reebay subxaanaka yaa rab qofka wuxuu alla ka reebay ka fogaada muhaajir baa la yidhaahdaa xaaraantii oo dhan buu ka tegey zinadii khamradii xashiishkii qamaarkii wax alla wixii dee xumaana adigu daldal xumaantii oo dhan buu ka tegey indhihiisibuu laabtay xumaan oo dhan buu ka tegey soomaas waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu maxaa nooga baahi badan xadiidkan maanta inaannu dhaqan gelinno oon tadbiiqinno wallaahi maanta aniga naftaydaa garanaya idinkana waxaan filayaa inaad ilamid tihiin maalan haddaan idinka liidanin walaakin axaadiida noocana waa inaannu dhaqan gelinnaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waalmuhaajiru man hajara waa qofka ka fogaada qofka hijrada iyo muhaajirka ah ee ajirka hijrada la siinayo ee ilaahay dartii waxooga tegayaay waa man hajara maa naha allaahu canhu xadiidka toddobaatan iyo sideedaad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh wasalam kulu muskirin khamrun wkulu muskirin xaraamun rawaahu muslim xadiidkan waxaa soo saaraya imaamu muslim min xadiidi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam kullu muskirin wax kasta oo waxwaaliya oo maanka iyo maskaxda bedela khamrun qaadku marka waa khamro oo sigaarku waa khamro oo xashiishku waa khamro maxaa yeele waxaan oo dhan maankay beddeleen haddaad sugaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu lkhaat aayaddaa qur-aanka kuma taallo adoo aad akhrisanayso laakiin qawaacidda shareecada islaamku waxay qaaciday ku siinaysaa qaacidadan bal adu eeg kullu muskirin wax walba oo wax waaliya ama daal keena khamrun wa kullu muskirin maandooriye kastana xaraamun maanta kadibaa lagaa maqlin qaadku daliil looma hayo sigaarka daliil looma hayo yaan maanta kadib lagaa maqlin maxaa yeele nabigu qaaciduu ku sii wal saxiix muslim shay kasta oo waxwaaliya oo maskaxda bedela waa khamro shay kasta oo maskaxda bedelana xaaraam wey ayuu nabigeenu yilaahay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka dhallinyaradeenna waa inaan axaadiidtan aan marno aabbayaashu waa inay axaadiidan ay bartaan hooyooyinku waa inay axaadiidan noocan ay bartaan waa in qaadka lala dagaalamo qaadku reero badan buu burburiyey qaadku guryo badan buu burburiyey qaadku waa ka daran yahay khamrada qaadku waa ka daran yahay khamrada ingiriisku khaadka hadda way joojiyeen laakiin khamradii waa la cabaa waayo waxaa la ogaaday inuu khamrada ka daran yahay saa daraaddeed rabbi ha laga boqo tabaaraka wa tacaala wakhtigaaga qiyaamo waa lagu weydiin aad intaasoo saacadood fadhido ama intaasoo saacadood aad dhulka taallo markaad qaadka cunto kadib lacagtaad ka soo bixisay baa lagu weydiin ambaanadii iyo reerkii aad dayacday baa lagu weydiin ilkahaagii aad burburisay baa lagu weydiin caqligaaga aad bedeshay baa lagu weydiin guryaha beenbeenteed dhisaysa baa lagu weydiiniyo hawada beentae kugu jirta ka faa'iidayso waktigaaga salli qabla an yusalla calayk tuko salaaddii addayacdaad lagu weydiini haddaba intaan lagugu tukanin tuko kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun xadiidka toddobaatan iyo sagaalaad can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam abaru lbiri أن يصل الرجل gudda abiihi rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim baa soo saaraya min xadiidi ibni cumara radia allahu tacaala canhuma cabdulaahi bni cumar wuxuu leeyahay nabigu sala الله calayh wasalam wuxuu yidhi abaru lbiri samafal iyo ixsaanfalid midka ugu wanaagsan waa an yasila arajulu waa inuu qofku xidhiidhiyo wudda abiihi aabihii saaxiibkii aabbaha waa dhintay ama waaba nool yahay waxaa ka mida abara lbiri abaru lbiri samafalka kuwa ugu fiican wanaagyada la sameeyo wanaagyada ugu wanaagsan waxaa ka mida an yasila arajulu ninku inuu xidhiidhiyo ninku inuu xidhiidhiyo wudda abiihi aabihii saaxiibkii ku jeclaa laakiin khayrka iyo wanaagga uu ku jeclaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waa midda keentay nabigu sal ly salam khadiijo oo waa hore geeriyootay intuu neef adhay aqalo inuu dhaho saaxiibadeed ha loo geeyo inuu dhaho khadija saaxiibadeed ha loo geeyo waayo nabigu sal ly salam khadiijo saaxiibadeed buu xidhiidhin jiray bacda mowtiha abaru lbir ayu diinin acdam war diinta weynanka diin saa u qiimo badan saa u wanaagsan wax walba oo xumaanana reebaysa wax walba oo wanaag oo janno lagu galana kuu sheegaysa wax kasta oo fitradu iyo caqligu ogol yahayna qiimo iyo qadarin siinaysa ayu diinin acdam walle diintan diin ka weyn inayna jirin waana diinta nabi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wa aalih wasalam xadiidka sideetanaad waana xadiidka ugu dambeeya maanta darsigeenne can saalim can abiihi radia allaahu canhuma cabdullahi bin cumar baa dhalay cumar bin khataab baa dhalay can saalimin can abiihi radia allahu tacaala canhuma saalim iyo cumar ba allaha ka raali noqdee ana rasuula allahi sal ly slam qaal laa xasada ila fi thnatayni rajulu aataahu allahu alqur'aan فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه xadiidka maanta gebagabada noo waa xadiid caja'i badan waana xadiidka sideetanaad wey bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi saalim ibni cumar saalim ibni cumar ibni khataab saalim wuxuu le can abiihi wuu ka warinayaaye cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala inuu nebigu yidhi laa xasada laa xasada xasadka laguu sheegaya midkaa taqaanay ma aha xasadkaa xaaraamta ah waa inaad dhahdo rabbiyow hebel nicmada aad siisay ka qaad oo aniga isii ama haba isiinina asaga ka qaad cilmigaad siisay caqligaad siisay abuurka aad siisay awlaadiiyo carruurtaad siisay xoolaha aad siisay qur-aanka aad siisay dabeecada aad siisay ayi noocu kastaba ha noqotee nicmadaasi kaasi xaaraam qadcana wey wuxuuna si toosa ah oga hor imaanayaa qadaha iyo qadarka iyo qorshaynta iyo qaybinta rabbi ahum yaqsimuuna raxmata rabbika raxmadda rabbiga mayagaa qaybiya naxnu qasamnaa baynahum yani ilaahay asagaa wax qaybiya asagaana wax qadara asagaana wax qorsheeya laakiin xasadka meeshan ku yaalla luqada carabiga khibta baa lagu dhahaa khibta waa maxay kamasho waa kamasho macnihiisuna waa maxay inaad dhahdo rabbiyow u ziyaadi anigana asagoo kale iga dhig xoolihii uu haystoo kale isii si aan u bixiyo siduu u bixinayoo kale cilmiguu leeyahay oo kale isii si aan daaci iyo dadkana ugu gaadhsiiyo diinta siduu u gaadhsiinayoo kale waa ka tusaale waxaa la yidhahdaa nicmada qofkan la siiyey inaad dhahdo rabbiyow u siyaadi anigana asagoo kale iga dhig taas baa marka hadda laga wadaaye xaasidkaa taqaanay ma ah laa xasada ay laa ibata khibta kamasho bay culimmadu noogu fasiri jireen kamasho wax la yidhaahda ma jiro oo qofku dhihi karo allow asagoo kale iga dhig ilaa fitnatayni laba ma ahane rajulun ka koobaad wey waa qof aataahu allahu lqur'aana ilaahay wuxuu siiya qur'aan yaa allah ilaahay qalbigiisa wuxuu ku shubay qur'aan ilaahay qalbigiisa wuxuu ku camiray qur'aan qalbigiisa xididadiisa iyo eh, xididadiisa dhiigga wuxuu raaciyey aayaadkii qur'aanka ahaa allahuma ajcalnaa minhum ilaahu kuwaa naga dhigta nagu dar tabaaraka wa tacaala rajulun aataahu allahu alqur'aan fa huwa qofkaasi yatluuhu qur'aankii buu aqrinayaa aanaa alleyli habeenka qaybihiisa iyo wa aanaa'a annahaari maalinta qaybaheeda yacnii habeenkiina qaybo ka miduu aqrinayaa maalintiina qaybo ka miduu qur'aanka ilaahay buu ku caabudayaa qur'aanka ilaahay buu ugu dhowaanayaa qur'aankii buu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qalbigiisa ku camiray buu akrinayaa fa huwa yatluuhu aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar maxaa ka baxay qofka qur-aanka yaqaaneen damba ka lahayn een aqriyaynin saan maanta u badannahay weeye aniga nafteedaan ka warramayaa fa huwa yatluuhu qur-aankii buu aqrinayaa aanaa'a alleyli habeenka gabal ka mida ah, wa aanaa'a annahaari maalintii gabal ama qayb ka mida ah. kaasi waa midka koowaado qofka saa qur-aanka ilaahay ugu caabuda waxaa la dhihi karaa rabbiyow asagana u ziyaadi anigana asagoo kale iga dhig sida uu qur-aanka uu ilaahay ogu caabudo kale baan ogu caabudi lahaa ka labaad waa rajulun aataahu allahu maalan qof ilaahay xoolo uu siiyey ilaahay baa futuuxaadka dhaqaalaha u furay tabaaraka jala wacala fa huwa yunfiquhu markaasuu bixinayaa wuu nafaqaynaya aanaa'a alleyl habeenkii gabal ka mida buu sadaqaynayaa xoolihiisa yacni habeenkii faqiir hadduu arko wuu bixinaya wuu siinayaa wa aanaa'a annahaar maalintii hadduu faqiir arkana maalintiina waxaa weyaan faqiirka iyo miskiinka ayuu siinaya idan macnaheedu waa maxay waa nin nicmadan uu alla siiyey laba nicmo oo waaweyn wey waa nicmat lcilmi wa nicmat lmaal waa nicmat lqur'aani wa nicmat lmaal qofku ilaahay cilmi siiyo waa nicmo cilmiga qofka inuu alle ku caabudo waa nicmo xoolo inuu alla ku siiyo alle ku caabudo fuqarada iyo masaakiinta iyo waddadii loogu talagalay inaad ku bixisana waa nicmo labaad qofkuse waa inuu khayr ku bixinayo yunfiqu maa inuu shaleemo iyo shayaadiin ku dhisataa lagama hadlayo waxaa laga hadlaya khayrka laga hadlaya fa huwa yunfiquhu aanaa alleyli wa aanaa annahaar idan labadaa qof unbaa la dhihi karaa allow ayagoo kale iga dhig ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka bariyaa inuu quluubteenna qur'aanka ku camiro inuu dhiiggeenna raaciyo xididadeenna u raaciyo kuwa ilaahay ku caabudo qur'aanka habeen oo dhanna aqriya maalin oo dhanna aqriya maalinta qiyaamana qur'aanka oo dhan oo suuratulbaqara iyo aali cimraan ay hogaaminayaanna kuwa la dhaho aqriya oo jaranjartan fuula kadibna ay uu qur'aanku noo shafeeco qaado ilaahay aniga iyo idinkaba ducadaas ayaa nooga baryay innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh ayuha alaxiba intaanu kaga kulmayno fadhiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu